bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعaalى baabu dacwaة الdimiyi dimiga dacwadiisa in la ajiiba xukunka kusoo aroora cadayntiisiibu u baab yahay dacwaة الdimiyi waa masdr udifa ilى faacilihi dimiga yeeritaankiisa uu u yeerayo qof muslima ee uu dhahayo ii imow casumaad iyo intou wax u sameeyo taas ajiibitaankeeda qofka muslimkaa muxuu ka yeelaha qaala xadaanaa axmed bnu khaalid qaala xadaanaa moxamed bnu isxaaq can naaficin can aslama mawlaa cumar aslam waa zayd bnu aslam aabihiis waa mawlaa cumar qaala lamaa qadimnaa maca cumara bni اlkhadaab cumar markaan la soo galnay lamaa qadimnaa cumar buu ii dhigayaa maca a meeshaas ku jirta laakiin lamaa qadimnaa maca cumara bni اlkhadaab markaan la soo galnay ashaama shaam ataahu dihqaanu waxaa u yimid dihqaan dihqaan waa ninka kaaba qabiilka oo kale ah odayga ah ama dhinac odaytinimadiisu ha ahaato dhinac diineed ama dhinac qabiileed iyo saas oo kale ha ahaato qaala waxa uu yidhi yaa amiira almu'miniin amiiru lmu'miniinow inii qad sanactu waxaan sameeyey laka adiga aan kuu sameeyo dacaaman cunto fa uxibbu waxaan jecelahay an taatiyanii inaad ii timaado biashraafi man macaka dadka adiga kula socdo akhyaartooda kuwooda sharafta leh inaad iila timaado ayb ood yani iisoo kaxayso adiga iyo iyagaba fa inahu aqwaa lii fii camalii fa inahu aqwaa lii kaas ayaa ii xoog badan fii camalii aniga camalkayga ku xoog badan oo shaqada iyo isdhibidda aan sukin kallifayo sidaas baa iigu xoog badano marka aada adiga iyo akhyaartaada iyo isla timaadaan aad baan isku kallifayaa markaas ayb wa ashrafu lii sidaasaana ii sharaf badan qaala waxa uu yidhi inaa anagu laa nastadiicu ma awoodeyno an nadkula inaan galno kanaa'isakum kaniisadihiinna inaan galno annagu ma karayno haadihi tan ah maca suwari iyadoo masawiraduna ay lala qabo allatii fiiha dhexdeeda markaa wuxuu leeyahy anagu ma awoodno ma awoodnadana wuxuu ka wadaa istidaacada maaha hadda jasad ahaan uma karnee macnuhu waxay tahay diin ahaan ayaanan u awoodi karin ma samayn karna arrintaas xadiidka marka ama waxaa laga qaadanayaa awalan isnaadkiisa ibnu isxaaq ayaa warinayo waqad cancana oo xadiidka mucancan ayuu ka dhigay laakiin cumar dhowr siyaabood bay uga waxaa ka ansaxay kanaa-ista inuu diiday inuu galo sababta uu ku cileeyeyna waxay ahayd masawirada karooska meesha yaalla iyo iyo waxaan ay ku sawireen meesha dadka iyo ruux arwaaxdaas iyo waxyaabahaas buu di ku diiday meeshaa marka culimada waxay ka qaateen kiniisadda dhexdeeda qofka haddii meel kale uu waayo salaad ma uga ansaxay yacni salaaddii isaga uu alle u tukanayaan ka hadlayna maahan salaadooda maaha qofka muslimka hadduu kaniisaddii ku dhex tukada salaad duhur ama casir ama maqrib ay ku qabato meel kale uu waayo ou galo maxaa laga yeelayaa bacdi al-a'ima qurtubi aan filayaa wuxuu soo rarayaa inay ansaxayso salaadiisa bilijmaac oo aan khilaaf ka taagnayn dayib waa xagga ansixitaanka ee haddii aynan ku oolin masawiro iyo waxaasna kirishto iyo masawiro haddaynan ku oolinna wax dhiba ma lahaba waa dhul ilaahay dhulka allana meel walba waa lagu tukan karaa wax hadda maanica markaas haddii uunan jirinoo kirishto iyo wax la caabudo hore iyo wax meelaha hadduunan uga oolin bukhaari laftiisana waa keenaa saxeixa mas'alada iyadaa lafteeda ayb haddii marka masawiro ee waxa ay ku yaalaanna waa sidan hadda cumar uu ku cileeyey oo uu yidhi inaa laa nastadiicu an nadkula kanaa'isakum hadihi maca suwari maca suwari marka xukunka suwarkaa saameyn ku leh ee lowlaa taswi suwartaa aynan jiri lahayn waa geli lahaa oo waxna waa waa markaa yacni waa ajiibi lahaa maxalushaahidka marka waxay tahay nin dimi ah haddii uu kuu yeero waa ajiibaysaa haddaan maanic sharciga jirin nebigana waaba kii ajiibay oo gabadhii yahuudda ahayd markay u yeertay oo ay hilib iyo waxbaan kuu sameeyey ay tidhi waa kii nebiga soo ajiibay oy u sumaysay garabkii haddii marka aynan bannaanayn nebigu maba tageenba sala allahu calayh waalihi wasalam ayb baabu khitaani اlimaa-i addoomaha haweenka addoomaha gudidooda wixii ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay qala xadaثna muسى whuwa muسى بن ismاعيل abu سلمة التبوذkiyu qala xadaثna cabdالواxid بن زiyاad qala xadaثtna عaجuز min أhli الكوفة jadaة عaliي بن غuraab qalat xadaثatnii أm الmhاaجir qaalat subitu waa la iqafaalay bay tiri aniga wajawaariya min الruum iyo aniga iyo gabdho reer ruum ayb ayb waxaa iska fiican subitu ana in la geliyo ayb subitu ana wa jawaarin min aلruum lanna ism daahiro wuxuu ku cadfaa damiir damiirkuna fii maxalli rafcin uu taagan yahay marka hadduu damiirku marfu fii maxalli rafcin joogo ism daahirna lagu cadfaya in lasoo celiyo isaga oo damiir munfasila meelihii marka ay waxaa ahayd waayaan filaya waajibka ay ahayd laakiin hadda ma unan soo celin ayb facarada عalaynaa cuثmaan اlslaama facarada calaynaa waana asbaabahan oo kale mararka qaar waxyaabaha ay ugu dhiiradaan waxaa ka mid a nimankan nuxaadda waxay yidhaahdaan xadiidka shaahid xagga luqada loogama dhiga karay dhahaan sababtoo a ah riwaaya bilmacnaa waxa la yidhaahdaa iska bannaan cajami baa warinayo waxa marka lagama dhigi karay leeyihiin nebigu fasaaxadiisa layskuma haysta iyada laakiin hadalkii rasuulka ma la keena taasaa marka waxay leeyihiin war ku jiraa qur-aanka iyo waxay xujaysanayeen marka ashcaartii carabtii hore ayay luqada u istishhaadeen in badanna waxay leeyihiin maya xadiidka laftiisa waa la istishhaada ibnu malik iyo raggaas aada ugu horeeya ragga aada arrintaas uga hadlo waxaa kitaab ka qoray aluusi maxamuud shukri alalusi nin adiib oo luqawi oo muxaditna eh, waxaana waa ahaa eh, faqiiha kitaab risaalow ka alifay marka waxyaabaha shaahidka laga dhigan karo xataa gabayada carbeed qaar maba kuba shaahid lagama dhigi karo u udhahayaa suurtii dambe weliba gabayadii la tirinayay iyo ma noqon karaan uu leeyahay waxyaabu ka hadlayaa marka say culimmada ukala qaqabaan masaladaas qaalat subitu wajawaarin min aلruum facarada calayna cuhmaanu اlslaama cuhmaan ayaa marka islaamkii noo bandhigay falam yuslim mina gayrii wagayru ukhraa halkana hadda dabcan dadkan haweentan haween reer ruom a waay hadda warka sheegaysa falam yuslim mina gayrii nagama islaamin aniga heyrkay waxaan ahayn aniga iyo wagayru ukhraa mid kale faqaala waxa uu yidhi ikfiduuhumaa guda wadahiruuhumaa dahirana fakuntu akhdumu cuhmaana aniga cuhmaan baan khaadim u ahaayo on u adeegi jiray xadiidkan marka isaga iyo sanadkiisaba waa soo marnay goormaan soo marnay shalayaan soo marnay nafsu sanad weeyaan weliba waa axaadiidta yar oo waxay ka mid tahay kitaabka ku jirto ee uu soo celiyey bisanadi walmatni soo celiyey marka mukararkan oo kale waa la dhihi karaa baab marka intan dambe laakiin fakuntu akhdumu cuhmaan kuma jirin xadiidkii shalay baabu lkhitaani lilkabiiri gudniinkiibu u baab yahay xukunkiisa caddayntiisa lilkabiiri qofka weyn qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can yaxya bni saciidi can saciid bni اlmusayab can abi hurayrata qaal ikhtatana ibraahimu sala allahu calayhi wasalama waa isguday wahuwa bnu cishriina wa mi-a boqol iyo labaatan jir isagoo ah siddeetanaan soo marnay uma caasha bacda dalika waa noolaaday kadib thamaaniina sana ayuu noolaaday siddeetan sano qaala saciidun ibraahimu awalu man ikhtatan ibraahim wuxuu ahaa kii ugu horreeyo isguday wa awalu man adaafa kii ugu horreeyo marti sooray ayuu ahaa wa awalu man qasa shaariba qofkii ugu horreeyey shaaribkii gaagaabiyey buu ahaa wa awalu man qasa dufra ciddida mid guray ama jaray kii ugu horreeyuu ahaa wa awalu man shaaba ayb qaala waxa uu yidhi yaa rabbi maa haadaa yacnii kii qofkii ugu horreeyey ciraystay cira ay ka soo baxday waxa uu yidhi yaa rabbi maa haadaa kani waa maxay qaala wa qaaruun waxa uu yidhi waa deganaan iyo xasilooni oo qofku markuu heerkaa gaaro deganaan baa u kordhayso qaala yaa rabbi zidnii waqaaran waxau yidhi rabbiyow ii siyaadi waqaar iyo deganaan iyo xasilooni rabbiyow ii kordhi ayb xadiidkan isnaadkiisa saxa mawquufan wa maqtuucan ayb isagoo siddeetan kadibna waa ansaxay siddeetan sano inuu isku guday qaala xadahanaa moxamedun qaala akhbaranaa cabdullaahi moxamedkan waa moxamed bnu muqaatil almarwasi qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa muctamirun qaala xadathanii salmu bnu abidayaal saalim buu ii dhigayaa laakiin waa salmun salmu bnu abidayaal ayb wahuwa qaliil اlxadiiثi rawaa lahu muslimu xadiiثa waaxida hal xadiid baa muslim u wariyey wa kaana saaxiba xadiidin ayuu ahaa xadiid saaxibkiibuu ahaa ayb qaala samictu lxasana yaquulu xasan oo dhahayaan maqlay buu yidhi amaa tacjabuuna lihada war miyaydnan kan la yaabaynin yacnii malika bna almundir ayuu u jeedaa camada ilaa shuyuukhin odayaal buu u qasday min ahli kaskar odayaal meesha magaaladaas ah kaskar marka waa qaryatun bayna alkuufati waalbasra qaryo u dhaxaysa wa macnaha kaskarna waxaa la yidhaha caamilu zarci qofka beeraha iyo ka shaqeeya mucjamulbuldaanka saasuu leeyahay yaaquut alxamawi meeshaa kaskar odayaal joogu u qasday aslamuu kuwaasoo soo islaamay fafatashahum markaasuu fatashay hoostooduu fiiriyey fa amara bihim waa la amray fakhutinuu ama waa fatashay ama waa weydiiyey war ma laydin guday fakhutinuu waa la guday markaas wa haada ashitaa wa haadaa ka waana kan ashitaau qabowgiina waa kan ayb fabalaganii waxaa isoo gaaray ana bacdahum qaarkood maata inuu dhintay xilli aada u qabow badanay ahayd nimankiibau fatashay intay islaameen war ma laydin guday male waa baaray markaasuu guday markii uu guday xilliguna qabow badan iyo waxbaa jiray way dhinteen qaarkood walaqad aslama maca rasuuli llahi sal ll ly slam nebiga waxaa la islaamay nebiga maciisa yacni waxaa islaamay yacni zamankiisii waaye nebigu isagu eh, iyagaa islaamay nebigu isaga waa la yimid islaamnimadii walaqad aslama maca rasuuli llahi sal l slam alruumiyu walxabashiyu ayaa islaamayey famaa futishuu ma la fatashin can shayin waxba lagama fatashin jirin ayb marka waxaa laga qaadanayaa dadka in aan taftiish badan iyo baaritaan badan iyo maxaad ahaydeen iyo maxaa xaalkiina wixii qarsoon in layska daayo oo dadka keliya uun lagu waaniyo ee la yidhaahdo qofku inuu isgudo muhiimadda ay leedahay dahaarada inay u fiican tahay sidaa uun in loogu sheego laakiin fayd ma gudan tahay haddii kale ilaa ilaa waa lagu gudayaa xooggaas tirada badan dhaqan oo wax weyn ka imaadana maaha leanna maxaa yeelay dadka haddii wax walba cadaadis uun lagu geliyo maalinkay is yiraahdaan cadaadiskii hadda waa waa dhammaan rabaa dharkay tuuranayaan mujarab ahna waa marka ma fiicna dadka un in wixii loo sheego wixii muuqdo in laga zuuliyo wixii aan muuqaninna ninka iimaankiisa in loo daayo isagaa iimaankiisaa ka celinayeen ayb xilliga nebigana saa un la yeeli jire dad la fatashaayo halla baara la dhahaya iyo ma jiri jirin xasan xasanulbasri saasuu marka yidhi qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu cabdillaahi alweysiy qaala xadaanii sulaymaan bnu bilaal can yuunus can ibni shihaabin qaala wa kaana rajulu qofku wuxuu ahaa idaa aslama haddii uu islaamo umira biliktitaani waxaa la amrayey inuu isgudo wain kaana kabiiran qof weynba ha ahaado war isgud waa la dhahayaa laakiin fatashaada badan waayo waxa xasanulbasri uu diidayo qaala baabu dacwati fi lwilaadati dacwadii u yeerista qof loo yeero casumaad loogu yeero fi lwilaadati dhalmada ilmo markay dhashaan in dad loo yeero la yidhaahdo kaalaya gurigii imaada qala xadaثna mxamed bn cabdالcaزiز alcumariyu qala xadaثna dmrة bn رabيcة wahuwa اlfilasطiniyu صaduq yahmu qalila can bilaal bni kacbin اlcakiy waxa weeyaan maqbul rawaa lahu الbukhaariyu fi اladb اlmfrad nisbaة ilaa caka alcakiyu nisbatan ilaa caka qaala zurnaa yaxya bna xasaan ayaan booqanay fii qaryatihi baan ku booqanay ana aniga iyo waibraahimu bnu adham ninkii zaahidka ahaa wa cabdulcasiiz ibnu qariir wa muusa bnu yasaar fa jaa'a biطacaamin muxuu idiin qoray cabdilcasiiz ibnu qudayd ayb wa muusa bnu yasaar faja'anaa biطacaamin cunto ayuu noo keenay faamsaka muusa muusa muuse marka waa ka joogsaday oo ma uunan cunin wakaana saa'iman waa soomanaa faqaala yaxyaa waxa uu yidhi amanaa fi hada اlmasjidi masaajidkan waxaa noogu imaam noqday rajulu min bani kinana nin reer bani kinaana min asxaabi nabiy sal ll slam an ama yuknaa lagu kuniyeeyo abaa qursaafa arbaciina sana afartan sano ayuuna tujinayay masaajidkan yasuumu yowman yufdiru yowman maalin buu soomi jiray maalinna waa afuri jiray fawulida liabii gulaamun aabbahay baa cunug loo dhalay fadacaahu waa u yeeray fi lyowmi aladii yasuumu fiihi maalintii ou soomi jiray buu u yeeray marka cazumaad u sameeyey fa afdara waa iska afuray marka yacnii adigana war cun oo afur ayuu ka wadaa faqaama ibraahimu ibraahim waa istaagay muxuu qoray marka ya qudayd miyuu yihi mase muxuu yidhi ra-u ka dhigay ay u umuuqaneen ayb faqaama ibraahiimu ibraahim ayaa istaagay fakanasahu waa soo jiiday bikisaa'ihi go-iisiibuu sa ugu soo jiiday wa afdara waa afuray muusa muusana waa afuray qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari wa abuu qursaafata ismuhu jandaratu bnu khayshanata ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qofka maalinka loo qofka loo dhalo oo cunug iyo waxay u dhashaan in wilaadadaas iyo shukri darteed iyo inuu dad u yeeri karo oo uu cunto ugu yeeri karo cuntada caqiiqadana waa iska noqon kartaa ee cunto aan caqiiqada ahaynna waa noqon kartaa wax dhibaatana male ayb oo hadda addacwatu fi lwilaada buu baabeeyey bukhaari baabu taxniiki sabiyi cunuga yar ee taxniiga loo sameynayo taxniigana timir ama wax macaan in dhanxaniga loo mariyo ayb qala xadaثna xajaaج bnu minhaal qala xadaثna xamaad bnu slmةa can haabiti wahuwa bnu aslam albunani can anasi qaala dahabtu bcabdillaahi bni abi طalxan la tegay ilى الnabiy sal ll slam yowma wulida maalintii la dhalay wالnabiyu sal ll slam nebigana fii cabaa'atin go ou wato markaas yahna-u laami ou marinayo baciiran rati lahu isaga u sugnaaday yacnii yahna-u markaa yuطiliihi bilqaطiraan ratigiibuu marka yacnii wuxuu marinayay qatiraan qatiraankuna waa laamiga ama daamurka ayuu markaa ratiga uu marinaya calaamad ma inuu uga dhigayaa dhici karto ee daawo iyo wax noocaa inuu ugaga talagalayna waa suuragal ayb fa qaala waxa uu yidhi macaka tamaraatin timir ma haysaa qultu nacam haa baan idhi fanaawaltuhu waxaan u dhiibay tamaraatin timir falaakahunna waa calaliyey uma markaa dabadeed fakara wuxuu furay fasabiyi cunuga sabiga afkiisa ayuu feyday ou furay ayb wa awjarahunna waana ku habay iyaahu timirtaas ayuu marka ku habay oo markaa intuu dhancanagii iyo u marmariyo muudmuudsaday fatalamada asabiyu cunugii waa muudmuudsaday markaa faqaala nabiyu sal ly slam nebigu wuxuu yidhi xubu lansaari tamru ansaar jacaylkeeda waa timir wasamaahu cabdallaahina waa u bixiyey marka marka tacniigu inuu suneeya cunuga markuu dhasho wax macaan timiri haddii la heli kara inta la burburiyo dhanxana saa looga marmariyo dhacaankeeda markaas uu caloosha geliyo taxniigaasna marka da wax nebiga keliya u gaara maynan ahayne haddii la haddii nebigu kolkuu dhintay kabacdi dad uun fiican in la yidhaahdo taxniig u sameeyo timir intaad u calalisaan dhanxanagii markaa looga ayb baabu الducaaءi fi اlwilaadati ducadii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi lwilaadati marka cunug la dhala agteeda qaala xadaثna mxamedu qaala akbaranaa cabdullaahi qaala akbaranaa xasmun wahuwa xasmu bnu abi xasmin اlquطaciy saduuqun yahim qaala samictu mucaawiyata bna qurata yaquulu lama wulida lii markii la ii dhalay iyaasun iyaas dacawtu nafra min asxaabi الnabiy sal ll ly slam dad asxaabta nebiga ka mida jamaaco ka midaan u yeeray faadcamtuhum waan quudiyey cuntaan u sameeyey fadacow waa duceeyeen marka arintaa inaynan dhib lahayn waay marka ayb faqultu waxaan idhi inakum idinku qad dacowtum waad ducayseen fabaaraka allaahu lakum allah idiin barakeeyo fiimaa dacowtum wixii aad ku ducayseen allah idiin barakeeyo wa inii anigana uriidu waxaan rabaa an adcuwa inaan duceeyo biducaa-in duco faaminuu ee aamiin ii dhaha wa inii uriidu an adcuwa ani waxau kayga dhigay wa inii in adcuu saxana maaha saas wainii uriidu an adcuwa biducaa'in faaminuu qaala waxa uu yidhi fadacowtu lahu biducaa'in baan ugu duceeyey kahiirin fara badan fii diinihi diinkiisa iyo wacaqlihi iyo caqligiisa wakadaa qaala waxa uu yidhi fainii la atacarafu anugu waan garanayaa buu yidhi fainii aniga la atacarafu fiihi waan ka aqoonsanayaa waa ka garanayaa ducaaa yowmaidin maalintaa ducadeeda inank wiilkii markaa loo duceeyey iyaas bnu mucaawiya ducadaas maalinkaa loo duceeyey haddaanba ka garanayo inay yani ducadaa ku dhacday baabunay hada kani baabun baab weeyaan man xamida man xamida allaha qofkii alla mahadiya cinda alwilaadati dhalmada agteeda idaa kaana sawiyan cunug abuuristiisu dhammaystiran tahay hadduu yahayba walam yubaali aan u aaba yeelin dakaran kaana ow unhan waxaa dhashay wiil iyo gabar wuxuu maxna aan u aabayeelin mar haddii cunugu caafimaadba ku dhashay isagoo taamana ou dhashay gabar iyo wiilka ninkaan u aaba yeelin oo keliya un alle in la mahadiyo sheegay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa cabdullaahi bnu dukayn huwa abuu cumar nazilu baqdaad saduuqun yukhdi rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad anahu samica kahiira bna cubaydin wahuwa taymiy mowlaahum radiicu caaisha abu da u wariyo iyo bukhaari fi ladab lmufrad qaala kanat caaishatu radia allahu canha waxay ahayd idaa wulida fiihim mawluudun cunug haddii loo dhalo yacnii fii ahliha dadkeeda dhexdiisa laa tas'alu ma su'aali jirin gulaaman walaa jaariyatan wiil miyase waa gabar ma dhihi jirin taquulu waxay dhahaysay khuliqa sawiyan war isagoo dhammaystiran ma la abuuray fa idaa qiila nacam haddii lagu yidhaahdo qaalat waxay dhahaysaa alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin bis caafimaad qaba hadduu kuu dhashayba alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin baabu xalqi اlcaanati tinta hoose xiirideeda waxaa ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay qaala xadaثanaa saciid bnu mxamedi اljarmiyu qaala xadaثanaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaثanaa abi can ibni isxaaq can mxamed bni ibraahima bni اlxaariث الtaymiy can abi salamata bni cabdالraxman can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi sal ll ly slama khams min alfiطrati shan waxay ka mid yihiin fidrada qasu shaaribi wa taqliimu اladfaari wa xalqu اlcaanati wa nadfu libdi wasiwaaku shaaribkoo la gaabiyo cidiyahoo la guro timaha hoos oo la xiiro timaha kilkilaha oo la rifo wasiwaaku iyo caday baabu lwaqti fiihi arrintaa waqti u samaynteeda wuxuu ku yimi qaala xadaanaa moxamed bn cabdilcaziiz qaala xadaana alwaliid bnu muslim qala xadaثnي بن أbي rawاad whuwa cabdالعaزيز qala أخbarnii naafiع أna بna cmra kana yuqalimu adaafiirahu cidihiisuu jari jiray fi kuli hamsa cashra shan iyo toban maalmoodoo kasto leylatan habeen shan iyo toban maal shan iyo toban habeen ayuu jari ayuu cididiisa mar jari cidihiisa mar jari jiray wayastaxidu timaha hoose ayuu xiiran jiray fi kuli shahrin bil kasta mar baabu lqimaari qimaarkii ayuu u baab yahay qimaar waxaa la yidhaha mucaamalo kasta oo ay ku dhisan tahay khuduuro ay ku jirta iyo qarar kullu mucaamalatin yakunu fiiha alkhataru lilmutacaamiliina biha mucaamalo kasta oo qofka ku dhaqmayaa ay khatar ugu jirto labadooda midaa halis iyo khatar yay ku tahay mucaamaladii mucaamaladaas cayaar kasto oo qofka adkaanayo wax uu shardhistana ee labada ciyaartu ay ka dhexaysana ay wax dhiganayaanna qimaarka waa la yidhaha qofka un si fudud lacagtiisa looga qaadanayo marka dambena haddii lacagtiisiiyo si fudud nin u qaadanayo markuu arkana marka dambena hore u dila ayb waana saasaana dhici jirtay dadka qamaarka cayaaro waxaad arkaysaa qofku sida uun wax looga qaadayo looga qaadayo looga qaadayo lacagta markuu isku wareero waxaa laga toorey intuu soo qaato u dalaq ku siiya leanna maxaa yeelay wax ku jiro qofkiiba waxay gelinaya maalkiisiiyo si fudud loloo qaatay muqaabil male wax isaga soo galay ma jiraan ninbaa si fudud uun iskaga qaatay maalkiisa shaydaankaa markii horena soo gelinaayo marka dambena inuu wax dilo ku xambaarayo waa la reebay marka oo yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysir waalansaabu walazlaamu rijsun min camali shayطaani faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun sababkuna waxaaba uu yahayba inamaa yuriidu shayطaanu an yuuqica baynakum alcadaawata walbagdaءa fi اlkhamri wاlmaysiri wayasudakum can dikri اllahi wacan الصalaaة fahal antum muntahuun qala xadaثna farwaة bn abi اlmgrا qala akhbarana ibrahim bn اlmkhtaar wahuwa tamiimiyu saduq ضaciif اlxifdi ayb can macruuf bni suhayli اlburjumiy wahuwa maqbul rawaa lahu الbukhaariy fi ladb اlmfrad can jacfar bni abi اlmugiira qaala nazla bi saciid bnu jubayr ayaa igu soo degay faqaala waxa uu yihi xadi xadaثanii ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu ii sheegay annahu kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray ayna aysaaru اljazuuri aaway kuwii halaha ku qamaarayey ayb aysaar marka waa jamcu yaasir yaasirkuna waxaa weeyaan allaacibu bilqidaaxi fi lmaysir marka aaway kuwii kuwii geela ku qamaarayay aaway ayb fayajtami markaa suuradii buu sheegaa marka ay geela ugu qamaari jireen fayajtamicu alcasharatu toban ayaa kulmayso fayashtaruuna aljazuura waxay gadanayaan hal bicashrati fislaanin ayay ku iibin ku iibsanayaan toban markaa yacni naaska ka go-ay fislaan waa jamcu fasiil fasiilkuna waxaa weeyaan markuu hooyadii ka go-o naaskeeda ayb bicashrati fislaanin ayay ku iibinayaan ila alfisaali ilaa zamani اlfisaal ilaa waqtiga uu ka go-ayo hadda waa nuugayaa Eh, hashaan ayay waxay ku iibsanayaan toban markaa yacnii eh, eh, markaa yaryar oo weli aan naaska ka go-in ilaa waqtigay ka go-aan ilaa zamani اlfisaal sidaa markay yeelaan fa yujiiluuna asihaama qoryihii bay soo qaadanayaan qamaarkii bay marka cayaarayaan fa tasiiru waxay u ahaanaysaa neefkii marka neefkii hasha ahaa hal bay ilaa iyaga soo qaateen maxaa laga rabaa iyaga markay hal soo qaataan iyaga waxaa laga rabaa toban nirgood ama toban qurbac yaa laga rabaa markaa naaska ka go-i rabo yaa laga rabaa inay hashaan ku gataan ayaa bixinaya marka tobankaas wuxuu leeyahay markii ay sidaa mucaamaladaas sameeyaan hashii soo qaataan ayay waxay sameynayaan qoryahoodii bay ku ciyaarayaan fayujiiluuna sihaama fayudiiruuna sihaama leebabkii ay ku qamaarayeen ayay markaa warwareejinayaan fatasiiru litiscatin halaa baxaayo markii la cayaaraba mar kasta halaa tegaayo xataa tasiira ilaa waaxidin ilaa waxa marka dambe uu mid soo haro haye haddii uu mid soo harana maxaa la sameynaa marka hashaani ile waxay ku fadhisaa toban fasiil ayay ku fadhi tobankii fasiil fasiilyaa bixinaya marka wayugaramu laakharuuna kuwa kale waa laga magayaa fasiilan fasiilan neef neef ayaa looga rabaa ila alfisaali ilaa zamani alfisaal waqtigii naaska go-i iyo la gaaro nin walbaa midaa laga rabaa fa huwa almaysiru kaas waa qamaar ma ma ma la fahmayna hal ayuu soo iibsana ay soo iibsanayaan shantooda ee tobankooda waxay ku iibsanayaan toban inay fasiil ayay hashaas kusoo iibsanayaan tobankii fasiil weli lama bixinin hashiina waa lasoo qaatay markaasaa la qamaara marka hal marba midaa la bixina qamaarkaani waxay tahay macnaha qoryahaana wax lagu kala helaa mar kastana nin ayaa meesha ka baxaayo oo wax weynayo intaa ma ila socotaanma midaa meeshii ka baxayo wax weynayo haddana sagaal markay isku soo harto haddana waa la qamaara midaa haddana baxaayo waa la qamaara ilaa hal uu soo haro halkaasi marka uu soo haro isagaa qaadanaya marka neefkan hashaan ninkii hasha laga soo qaaday muxuu rabaana toban fasiilow rabaa tobankii fasiilyaa laga qaadaa horta ayaga mid midaa looga qaadaa sagaal xabo yaa laga qaadayaa nin kastaa midow gudayaa mid nin kastaa mid nin kastaa mid baa laga rabaa ila qamaara midow gudayaa wax uu ku bedeshayna male hashii hashii lagu bedelay isaga ma haysta nin kalaa haysta qamaaray uga tagtay ayib ninkaani marka hasha qaatay waxaa kusoo aadaya keliya hal xab halkiisa xabuu bixinaa bis sagaalkanna nimankaana laga rabaa hashiina isagaa isku qaatay intaasoo lama fahmin waa shuqul qamaar un wii qamaarkii la yaqaaneh marka waxaa laga qaadanaya xadiidku qamaarku keliya ma ahan turub kaararkan turubkee la cayaaro keliya ma aha xoolaa lagu qamaari karaa balooni baa lagu qamaari karaa bilyaardiga waa lagu qamaaraa wix allaale wixii inta wax la dhigta wax laysaga helo waa qamaar aharkan ibnu cabaas macnahaasuu keenaa nimankan hadda geelay ku qamaarayaan geel ay ku qamaarayaan qala xadaثna اlweysiyu qala xadaثna sulayman bnu bilaal can musa bni cuqbة can naafici can ibni cumara qaala almaysiru اlqimaaru maysirku waa qimaar ayb baabu qimaari اdiiki ayb diiqa qamaarkiisa qala xadaثna ibrahim bn اlmundir qala xadaثanii macnun qala xadaثanii ibn اlmunkadir can abihi can rabicata bni cabdillaahi bni اlhudayr bni cabdillaahi ana rajulayni laba nin iqtamaraa calaa diikayni laba diiq bay ku qamaartameen calaa cahdi cumar waqtiga cumar fa amara cumaru cumar wuxuu amray biqatli diikati diiqa in la gowracaba faqaala lahu rajulu min alansaar nin ansaarta ka mid ah wuxuu ku yidhi ataqtulu ummatan tusabbixu cumarow ummad ilaahay u tasbiixsanaysa miyaad dilaysaa fatarakahaa waa iskaga tegay cumar ba xadiidka isnaadkiisu dacfi baa ku jira oo ibnu lmunkadir waa almunkadir ibnu moxamed ibni lmunkadir waana layin lxadiid waa almunkadir ibni moxamed ibni lmunkadir qaala baabun ay hada kani baabun baab ooyaan man qaala qofkii yidhi lisaaxibihi saaxibkii ku yidhi tacaala kaalay uqaamirka aan kula qamaartamay qofkii dhaho kaalay aan qamaar cayaarna qofkii yidhaahdo qala xadaanaa yaxya bnu bukayr qala xadaana leysu can cubaydi can ibni shihaabi qala akhbaranii xumayd bn cabdiraxmaan ana abaa hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l l slam man xalafa minkum qofka idinka idinka mida dhaarto faqaala fii fii xalifihi dhaartiisa ku yidhaahdo billaati waalcuzaa falyaqul ha yihaa laa ilaaha ila allah yani carabta waagii hore laatay cuzay kusoo dhaardhaaran jireen mararka qaar marka carabkoodaa ka boobaya billaati waalcuzaa marka laa ilaha illa allaahudaan marka waa kafaaro ee hadda ma an iyadu yani waad gaalowdeen hadda soo islaama in laga wada maaha ee waa dadkii awal kusoo dhaara jiray laata iyo cuza ee iyagu markaasi carabkooda un ku dareersanay iyagoo carabkii un kasoo baxday unbay dareemayaan laanna ninku wuxuu kusoo koro waa ka soo fafakanayaan ayb ee haddiiba ayba laata iyo cuzo iyagoo og ku dhaartaan qofka uu ku dhaarto can qasdin oo ugu dhaarto isagoo ogoo laata iyo cuzo ay macno la leeyihiin waaba ku gaaloobaa taasna waman qaala qofkii yidhaha lisaaxibihi tacaala uqaamirka kaale aan kula qamaartamay falyatasadaq ha sadaqaysto kaas marka laa ilaha ila allahu baa lagu muqaabaleeyey midkaanna sadaqo leanna qamaarku waa fasaad maaliga fasaadka maaliga waxaa looga baxsanaa marka nafaqo sax ah oo ilaahay xaggiisa la geysto sadaqo qaala baabu qimaari alxamaam qowleyda ku qamaarkeeda qala xadaثna cmr bnu zuraarata qala akbarana marwan bnu mucaawiya can cumara bni xamزة alcumariy wahuwa ضaciif ayb can xusayn bni muscab wahuwa maqbul rawaa lahu albukhaariy fi ladab اlmfrad ana abaa hurayrata qaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi inaa nataraahanu annagu waxaan dhiganaa sharad bilxamaamayni laba qooley baan sharad ku dhigannaa yani labada qooley waa tartamayaan kii raayo aa qaadanaya lacagta fanakrahu waxaan nacaynaa an najcala baynahumaa dhexdooda inaan u yeelno muxallilan baabkan sabqiga marka la joogo muxallil waxaa la yidhaah haddii xayawaan la tartan siinaayo tartan gugalayo de wixii fardaha oo kale iyo geela iyo waa la ogolyahay waxaana la ogol yahay labada tartamayso nin aan ahayn ee saddexaad hadduu lacagta bixinayo dhib ma leh matalan dadkan waa la tartan siinayaa ninkii adkaado nin baa lacag siinayo labadu kuwa tartamayana ma aha waa la ogol yahay markaas xaalad labaad waxay tahay labadooda mid unbaa soo bixinaya lacag kan kale waxuma soo baxsanayo ee wuxuu leeyahay labadeenna aan tartanno haddaad iga badiso waatana qaado ka kale waxba ma dhiganayo iyadana dhib male haddii laakiin labadooda ay rabaan inay lacag dhigtaan oy waxbixi soo dhigaan meesha laabudda min muxallilin thaalithin mid saddexaad meesha in lasoo geliyo muxallilkaas tartanku wax ka gelayaa isaga waxba la imaan maayo tartanku unbuu gelayaa haddii uu marka adkaado muxallilku wuxuuda waa qaadana hadday saddexdoodu isku mar yimaadaanna labadooda waxooda waa kala ceshanayaan midkood haddii uu labada wax dhigatay mid mida haddii uu adkaadana wuu qaadanaa wixiis oo isaga markaa waa adkaanaya midkan saddexaad waxaa shardi inaan looga aamin ahayn laakiin in laga adkaado waa ninay dhici karto inuu adkaado laga adkaan karana oo tartanka geli karo ninkaani marka wuxuu diidayaa ninka muxalilkaa inuu waxooda qaato ninkan saddexaad ee meesha lagu soo darayay mucallilka inuu wuxuuda qaato ayuu diidayaa markaasu wuxuu leeyahay fanakrahu waxaan nacaynaa an najcala baynahumaa muxallilan inaan gelino takhawufa an yadhaba bihi lmuxallilu cabsi aan ka cabsanayno in ninkan saddexaadi ou waxa dhan isaga qaato intuu adkaado ma rabna taas faqaala abuu hurayra abuu hurayra waxau yihi dalika min ficli sibyaan waxaas ilmaha ficilkooda watuushikuuna an tatrukuuhu waxaadna ku dhowaanaysaan inaad ka tagtaan yacni iska daaya ayb diiqa isaga marka ama qimaarka ee qooleyda iyada ma ku jirtaa waxa marka ma ku jirta waxa lagu tartama baabu lxudaa'i linnisaa'i hees howleedka cuunkiisa caddayntiisii buu baab yahay i loo hees loo tiriyo yacnii hees howleed xudaa waa marka qof dadku safar ku jiraan ama howl adag ay qabanayaan oo kale waxa ay qaadaan oo ay isku dhaafiyaan shaqada iyo tacabka marka haweenkii ma loo qaadi karaa waxyaabahaas qaala xadatanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadatanaa xamaad bnu salama qala akbarana haabit can anasin ana albaraءa bna maliki kana yaxduu bالrijaal ragga ayuu hees howleed u qaadi jiray wakana anjashatu anjashana yaxduu bالnisaa wakana xasana الsawti anjasha nin cod quruxsan buu ahaa laashina faqala الnabiyu slى اllahu عalayh wali wasalam nebigu wuxuu yihi yaa anjashatu anjashow ruwaydaka tartiibtaada laazim ruwaydaka sawqaka bilqawaariiri kaxaynta aada kaxaynayso ee u kaadi oo u dhimri bilqawaariiri kuwa yacnii dhalooyinka dhalada alqawaariir jamcu qaaruuratin waay dhaladana haweenkaa laga wadaa haweenkan u dabci oo kaxaynta aada kaxaynayso yacnii u aayari ayb xadiidkan oo kale horena waa usoo marnay baabu lghinaa'i heestii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa khaalid bnu cabdillaahi wahuwa طaxaan qaala akbaranaa caطaaء bnu saa'ib can saciid bni jubayri can ibni cabaasin fi qowlihi caza wajala wmin الnaasi man yshtari lahwa اlxadiidi qaala waxa uu yihi ibnu cabaas alghinaءu waashbaahuhu waa heeskaya wixii lamida qala xadaثna mxamed bnu slaam qala akbarana alfazariyu abu mucaawiyata qala akbaranaa qanaan bnu cabdillaahi الnahmiy can cabdالraxman bni cawsajata can اlbaraaء bni caazib qaala qala rasuulu اlahi sal ly slam afshu salaama taslamuu salaanta faafiya waad nabadgelaysaan wاlasharatu sharun kibirku waa shar qaala abu mucaawiyata alasharatu alcabathu dheeldheesha iyo weeyaan xadiidkan marka waana soo maray bihada sanadi nafsihi ayuu nagu soo maray ayb qala xadaanaa cisaamu qala xadaanaa jariiru can salmaan alأlhaniy wahuwa wayuqaalu sulaymaanna waa la yihaaha ayb can fadaalata bni cubaydin wa kana majmacan ayuu ahaa fii majmacin min almajaamici fabalagahu waxaa soo gaaray ana aqwaaman dad yalcabuuna inay ku ciyaarayaan bilkuubati inay ku ciyaarayaan alkuuba kuubaduna waxay tahay waa nardiga waxaan yacnii jeeska la yidhaahdee baalladan markaa eh, madmadow ee fardaha iyo boqor iyo waxaasaa loo sameeyaa marka dadkaa ku ciyaara soomaali male af soomaali leanna dhaqan soomaali maba ahan banaan ayb badanaa dadkan farisiyiinta iyo cayaaro iyo dadkan kale waxaa u badan dadkan farisiyiinta aasiyawiinta u badan jes iyo waxaasay dhahaan yalcabuuna bilkuubati faqaama qadbaanan waa istaagay marka isagoo caraysan yanhaa canhaa ashadda annahyi isagoo reebaya marka reebitaankan ugu daran uma qaala wuxuu yidhi alaa ina allaaciba bihaa midka ciyaaraya laya'kulu wuxuu cunayaa ayb muxuu idin dhigay laya'kulu qamrahaa miyuu dhigayna laya'kulu wuxuu cunayaa qamrahaa daaqeeda cawskeeda ka aakili laxmi اlkhinziiri hilib doofaarka mid cunayoo kale wa mutawadi'in bidami iyo mid dhiig ku weyse qaadanayoo kale laya'kulu qamrahaa marka waa kal eh, kala ahaa wamaa ahaana waa lagu macnaya biyaheeda ayb yacni bilkuubati narda baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man lam yusallim calaa asxaabi nardi dadkaas jarta fadhiyo jeeskaas ciyaarayo qofka aan salaamin yani nooc ahlu macaasi inay yihiin oo kale weeyaan qala xadaثna cubayd llahi bnu saciid can اlqasim bn اlxakm alqaadi qala akhbaranaa cubayd llahi bn اlwaliid alwasaafiy wahuwa alcijliyu ضaciif can اlfudayl bni muslim huwa majhuul rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladab اlmufrad can abihi waa muslim muslim can caliyin isaguna waa majhuul qaala kana caliyu radia allahu canhu wuxuu ahaa idaa kharaja min baabi اlqasri hadduu ka baxo albaabka min baabi اlqasri hadduu ka baxo albaabkaas fara asxaaba nardi uu arka markaa kuwa nardiga ciyaarayo indalaqa bihim waa la tegayey waa la tegayo intuu qabto ayuu wadayey facaqalahum waa xiraayey min qadwatin subax laga bilaabay ila leyli ilaa habeenkii hal maalin buu xabsi uu xabis dhigayay fa minhum waxaa ka mida iyaga man yucqalu kuwa la xiraayo ilaa nisfi nahaar kuwa la xirayo ilaa maalinta nuskeed halgelin ayb qaala waxa uu yidhi wa kaana aladii yucqalu ila alleyli kan ilaa habeenka la xirayo wuxuu ahaa hum aladiina waa kuwa yucaamiluuna bilwariq kuwa warqadda ku ciyaaro oo qamaarka nardigiina waa ciyaarayaan qamaarna waa kuwa ugu jiro wa kaana aladii yucqalu ilaa nisfi nahaar kuwa maalinta gelinkeeda la xirayana waxay ahaayeen aladiina yalhuuna bihaa waa kuwa ku mashquulaya waxaas waqti waqtiga ku dhumiya dagaalka jarta cayaaroo saan ku roon ayagoo afartan dhaafay oo da hadda kor da-dii marka inay cibaadaystaan iyo la rabay jar uun kor fadhiyaan bis waa lagu sii maraa waa lagu soo maraa qaar salaada tukanayaad arkay koo iyo toban saac iyo bar ayuu casirka tukanaa oo ka jafjafana sawbaashaas u fadhiyo xoola wax shaydaan inay tahay shaki male kuwa marka waqti dhumiska keliya u sameeyo nusgelin buu xeri jiray wa kaana ya'muru wuxuuna amri jiray anlaa yusallamu calayhim inaan la salaamin kuwaas ayb baabu ismi man laciba binardi qofka nardiga ciyaaro dembigiisa qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanii maaliku can muusa bni maysarata wahuwa diiliyu can saciid bni abi hindin can abi musa alashcariy ana rasuula اlahi sal l slama qaal man laciba biالnardi faqad casa allaha warasuulahu ayb waa xadiid xasana alle rasuulu caasiya qofkii ciyaaro bahashaas qala xadaثna musadadu qala xadaثna muctamir qala samictu cabdاlmlik can abilaxwas can cabdillahi bni mascuudi qaala iyaakum wahaatayni اlkacbatayni labadan kacbo iska ilaaliya almawsuumatayni ee la calaamadeeyey ee la xardhay alkacbatayn marka wuxuu u jeedaa ayb laba fas oo nardiga geedihiisa ka mid ah mid waxaa la yidhaha kacbun midna kacbatun waa geedaha ay ku hadba meel de la degaan ayb allatayni kuwaas oo yusjaraani zajran la hororayo hororitaan waa la wadaya la kaxaynaya la kaxaynaya kaxayn fa inahumaa min almaysir kuwaasi waxay ka mid yihiin maysirka qala xadaثna mxamed bnu yuusuf waqabisatu qala xadaثna sufyaan can calqamata bni mirhad can ibni buraydata can abihi can الnabiyi sal ly slama qaala man laciba binnardashiiri baashaa jeeskaa nardigaa qofka ciyaaro fakaأnamaa sabaqa yadahu waaba isaga oo gacantiisa dhex geliyey fii laxmi khinziirin hilib doofaar iyo wadamihi iyo dhiiggiisa dhex geliyey yacni wax xunbau gacanta kula jiraa alimaamu nawowi marka wuxuu yidhi ay fii xaali aklihi minha qofku markuu hilib doofaar cunaayo gacmahu kula jiraa soo maha kan waxaa lagu shabahay qof hilib doofaar gacmaha kula jiroo cunayo wa huwa tashbiihun litaxriimi اllacibi binnardi bitaxriimi aklihimaa sida dhiig iyo hilib doofaar xaaraan u yihiin ayaa kan ciyaarteed xaaraan u tahay waaye macnaha meeshaas marka saasuu ka qaatay qala xadaثna axmed bnu yunus wmalik bnu ismaaciil qala xadaثna zuhayr qala xadaثanii cubayd اllahi qala xadaثanii naaficu can saciid bni abi hindin can abi musa can الnabiy sal ll ly slama qaala man laciba biالnardi faqad casa allaha warasuulahu xadiidkii hadda ayuu dariiq kale ugu soo celiyey hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslama عlى nabiyina mxamed